الحمd لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على أشhرف الأنبyاءi والمرسلين سيدinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعna بma cلمtna وعلمna ma ينfعna وزidna علما ينfعna والحمd لله عlى kuli xاal waxaynu ku jirnay أdكاar الصباح والمasاء min kitaabina xsن الmسلم min أdكاar الkitaabi والسuنة waxaynu ku jirnay ayaynu ka soo baxnay digrigii tobnaad digrigii koob iyo tobnaad ayaynu hallanka gelaynaa wuxuu odhanayaa allahuma caalim algaybi waashahaada faatir asamaawaati walard raba kuli shayin wamaliika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta acuudu bika min shari nafsi wa min shari shayطaani wa shirki waan akhtalifa calaa nafsi su-ana wajurahu ilaa muslim odhanaya allaahuma yaa allow caalim algaybi waxa maqan ilaaha ogow washahaadati faatira asamaawaati waalardi samaawaad iyo dhul ilaahay abuuray ee abuurkooda bilaabayo rabba kulli shayin shay kasta rabbigiisa wameligow iyo maaligiisii lahaayow ashhad waxaan qiraya an laa ilaaha ilaa xaq lagu cabdaa inaanu jirin ilaa anta adiga mooyaane acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min shari nafsii nafdayda sharkeeda ayaan kaa maangelayaa wa min shari shaydaani shaydaan shirkii baan kaa maangelayaa wa shirkihi iyo shirkigiisa wa an aqtarifa inaan kasbadoon shaqaysto calaa nafsihi nafdayda oon u soo jiido suu-an xumaan aw ajurahu ama xumaan inaan usoo jiido ilaa muslimin qof muslima inaan xumaan u soo jiido ayaan ilaahayow kaa magan gelayaa xadiidkan waxaa warinaya imaamu tirmidi waxaa warinaya abu daawuud sanadka xadiidkuna waa saxiix waxaa kaloo markaa imaamu lbukhaari ayaa isaguna adabulmufradka ku warinaya waxaana lafdigiisu uu yahay ama uu ku soo baxay sida lafdiga abu daawuud uu yahay abu hureyre laga warinayo wuxuu leeyahay ana ababakr asidiiq ayaa wuxuu ku yidhi yaa rasuul murnii bikalimaatin aquuluhuna ida asbaxtu waida amsaytu rasuul alla waxaad i amartaa ood ii sheegtaa kelmado aan idhaahdo markaan waabarisya markaan galabaysaba markaasuu yihi qul allahuma faatir asamaawaati waalardi tan ayaad odhanaysaa qulhaa idaa asbaxta waidaa amsayta waidaa akhadta madjacka saddex meelood ayuu u sheegay oo saddex waqti oo markaad waaberiisato markaad galabaysato iyo marka aada jiifsato halkaana adkaaru nowm dhow oogu iman doontaa adkaaru noomna waa ka mid saddexdaa jeer ayaad odhanaysaa sidaasay markaa imaamu axmed iyo tirmidi iyo bukhaari adabulmufradka iyo waa wada sidaasu ayay isku wada waafaqsan yihiin macnuhuna waxa weeye allaahuma ya allow caalima alghaybi ilaaha waxa maqan ee addoommada ka maqan ilaaha isaguu ogeen wax ka maqan jirin washahaada iyo wixii jooga ay arkayaan addoommadu ilaaha ogow maa gaaba can اlkhalqi wa bima shaahaduuhu waxa khalqiga ka maqan iyo waxay arkayaanba ilaaha og een waxba ka qarsoonaynow faatira asamaawaati waalardi samaawaad iyo dhul ilaahay abuurkooda bilaabay qulileelidii faatarakum awala mara waa ilaahay meeluu ka egtay iyadoonay jirin mubdic bay isku macno yihiin isagu bilaabayo rabba kuli shayin shay kasta hadduu jin yahay hadduu ins yahay hadduu malaa'ig yahay hadduu jamaad yahay hadduu wax soo baxa yahay hadduu dhagax yahay hadday biyatay hadday burtay wax kasta rabbigooda ahaayow abuurahooda ahaayow maamulahooda ahayo wa malikow iyo maaligii lahaaye ku tasarufayew ashhadu waxaan qirayaa laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jiray ilaa anta adiga mooyaane alla xaq lagu caabudaa ma jira adiga adiga mooyaan bal hal dikri oo ilaahay towxiidkiisa iyo keliyeelkiisu ka maran yahaye markaad ad adkaarta akhriyaysa subax iyo galab kasta ma dhici karto haddaad macnahooda garanaysa ilaahay cid kale inaad ku lamaanayso ood ilaahay awowiyaal la barido ood ilaahay awliye la barido ood ilaahay rusul iyo malaa'ig la barido suurtagal kaa noqon mayso waa qof aan fahmin ayuunbaa markaa waxyaalaha ilaahay ku lamaanaynaya ama baryaya wax weydiisanaya shad waxaan qiraya an laa ilaha ilaa xaq lagu cabuday aanu jirin ilaa anta adiga mooyaan acuudu waxaan magangelayaa bika adiga min shari nafsi nafdayda sharkeeda ayaan kaa magangelayaa liannao nafdu ina nafsa la amaartum bisuu nafdu mid farid badan weeye xumaanta shahawaadka iyo shubahaadka ayadaa markaa kuu jiidaysa ilaahayow nafdayda sharkeeda ayaan kaa maangelayaa ile waxa liyaaliya waxay nafdu ay jeceshahay ayaa markaa naarta markaa dayr looga dhigay wax waxay necab jannadaa dayr looga dhigay wa min shari shaydaani shaydaanka sharkiisa ayaan ilaahayow kaa magangelayaa wa shirkihi iyo shirkigiisa yacnii inuu shirki iyo inaan cid kugu lamaaneeyo ilaahayow inuu igu rido igu waswaasiyo oo shirkiga ii qurxiyo ayaan kaa magelaya wa shirkii waa dabdi wa sharikihi sharikiina wuu jiraa sharikii waa maxay waa xabaa'il iyo masaa'id baa la yidhaahdaayo waxa weeye dabinadiisa ilaahayow debinadiisa iyo shabaagtiisa uu ku ugaadhsado ayaan ilaahay o kaa magan gelaya waxaa kaloo kaa maangelayaa waan aqtarifa inaan kasbado u soo jiido calaa nafsii nafdayda su an xumaan inaan u soo jiido nafdayda yacni dee macsida iyo xumaanta waxa weeye uu galaa cuqubada ka dhalatay isagaa nafdiisa u keenay aw ajurahu ilaa muslim ama qof muslima ah, inaan markaa dhib u soo jiido qof muslima inaan nafdayda dhib u soo jiido yacni qof muslimana aan dhib u soo jiido ayaan ilaahu ka magangelaya yacnii qofku waa inuu nafdiisana mahaaligta iyo xumaanta ka badbaadiya dadka muslimiinta ahina waa inay ka badbaadaano almuslimu masalim almuslimuuna min lisaani wayadi muslim waa qofka carabkiisa iyo gacantiisa laga nabad galay xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa inay ka mid tahay adkaarta muhiimka ah ee ilaahay lagu xuso gelin hore iyo gelin dambaba sida abubakarba uu faray ayaynu inaguna u farannahay sifooyin badan oo ilaahay leeyahay baa ku suganoo sifatu lcilmi ilaahay wax walba inuu ogiyo wax ka qarsoonay aanay jirin wax maqan iyo wax qarsoonba keligii ka abuur kale inuu yahay rububiya kay markaa isaga u sugnaatay inuu yahay ee khalqiga gacanta ku haya ilaahay in loogu tawasulo yacni markaad wax weydiisanayso ammaandiisa iyo sifaadkiisa kamaalka iyo afcaashiisa markaa weynidiisa tusinaysa in ilaahay loogu tawasulo oo markaad ilaahay ammaanto ee qiimihiisa iyo qadarkiisa aada sheegto waxa aad markaa weydiisanaysana aada weydiisato ilaahayna markaas aada ka magan gasho nafda iyo shaydaanka iyo sharkooda inaad markaa ka magan gasho oo saddexdaa goobood ee nebigu sala llah alay sl inoo sheegay ayaad markaa odhanaysaa waxaan waxaanaynu ka qaadanaynaa abuubakar sida uu markaa khayrka ugu dadaalayay ee uu khayrka weyn inoogu soo gudbiyey waxaa kaluu odhanayaa bismi illaahi aladi laa yaduru maca ismihi shayun fi اlardi walaa fi الsamaaءi wahuwa samiicu اlcaliim halaaa maraatin saddex jeer ayuu odhanayaa bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan magan gelayaa aladii maka allahaasoo laa yaduru aanu waxba yeelaynin maca smihi magaciisa qabsashadiisa la jirkiisa shay-un waxna aanu ku dhibaynin fi lardi dhulka walaa fi samaa iyo samada toona wahuwa huwa isagu asamiicu ka wax walba maqla weeye alcaliimu ee wax walba og halaatha maraatin saddex jeer ayuu odhanayaa xadiidkan waxaa warinayaa abu daawuud waxaa warinaya tirmidi waxaa warinaya ibnu maajah ayaa warinaya waxaa warinaya imaamu axmed sheekh albani waa tasiixinayaa culimmada qaarkoodna xasan ayay sanadkiisa ku tilmaameen xadiidkani waxa uu ku yimid sida lafdiga abu daawuud yahay abaan ibnu cuhmaan in la yidhaahdo hiqaaddii taabiciinta raggoodii dhexena ka mid a ayaa wuxuu yidhi waxaan maqlay cuhmaan ibnu cafaan oo leh rasuulka ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo leh man qaala bismi illaahi aladii laa yaduru laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa huwa samiicu lcaliim talaada maraat lam tusibhu qofka sidaa saddex jeer yidhaahdaa lam tusibhu faj'atu balaa-in xataa yusbix beelo kadadeed balaaya macnaa ku soo kadisaa asiibi mayso waman qaala xiina yusbix ma qofka waa abarisiya salaada maraati lam tusibu faj'atu balaa-in xiina xataa yumsi yacnii subaxii iyo galabtiiba qofka saa yidhaahdaa wax balaayo oo asiibayaay ma jirto markaasaa wuxuu leeyahay abaan ibnu cuhmaan ninkaasaa faarig baa ku dhacay ninkii xadiidka markaa isagu uu sheegay ee uu sii gaadhsiiyey ayaa eegay markaasaa waxay isu qaban weyday waar uu sheegayuu leeyahay qofka waabariso iyo qofka galabayso ee sayna balaayo kuma soo kadiso oo muxuu isagiiba waa ka dhinacajiinaya faarigi qabee muxuu isaguba dee wakhrisan akhrisan waayuu isaga difaaci waayey macnaha eegmo noocaas ah ayuu eegay dabeetana wuu gartay suli maa laka tandur ilaya war maxaad iga eegeysaa wuxu uhi wallaahi maa kadabtu calaa cuhmaan walaa kadaba cuhmaanu cala الnabiy wallaahi anigu been cuhmaan ibnu cafaan been kumaan been abuurre been kamaan sheegin oo saa waan ka maqlay cuhmaanna nebiga been kama sheegin walaakin alyowma aladii asaabanii fiihi ma asaabanii laakiin maalinta waxaas igu dhaceen adibtu waan cadhooday buuhi fanasiitu an aquulahaa cadhadii baa waxay ilowsiisay dikrigaa inaan idhaahdo dabeetana markaasaa faaligaasi igu dhuftay buuhi cadhadaas ayaa ilowsiisay dikrigii inaan idhahdo inta faaligaasa igu dhacay macnaa ilaahay baan waafajin laakiin hadduu ilaahay waafajin lahaa dee kuma dhaceen laakiin ilaahay ayaa qadaray in la ilowsiiyo iyo inuu markaa kaasi ku dhacdo waxaa kaloo markaa lafdiga tirmidi isaguna uu leeyahay amaan ibnu cuhmaan samictu cuhmaan ibnu cafaan waa caruurtiisa markaa mid ka midahe maa min cabdin yaquulu fii sabaaxi kuli yowmin wa masaa-i kuli leyla subaxa maalin kasta iyo galabta maalin kasta bismi اllahi اladi laa ydur ma ismihi shayun fi اlardi walaa fi الsamaa wahuwa samiicu اlcaliim halaaa maraatin laa shay oo wax ay dhibaan ma jiro wax dhibayaaba ma jiro lam yudurahu shayun lafdiga imaam axmedna isaguna waa sidaa macnuhuna waxa weeye bismi اllaah ilaahay magaciisa ayaan magangelayaa ilaahay magaciisa ayaan bufays ka dhiganayaa anoo carabkana kaga dhawaaqaya qalbigana yacni ka tala saaranaya aladi magaca ilaah laa yaduru aladii macnaa bismi illaahi ilaahay magaciisa aan sheegay alladii allaasoo laa yaduru aanu waxba yeelaynin maca ismihi yacni magaciisa la jirhkiisa qofka magaciisa ilaahay magan gala saadiqan isagoo run sheegaya ee magaca ilaahay qabsada ee magaca ilaahay magan gala shay-un waxnaba aanay markaa dhibaynin ilaaha magaciisa ayaan magan gelayaa oo aan cuskanaya aanu shayin waxba ku dhibaynin fi lardi dhulka walaa fi samaa iyo samada toona wa huwa ilaahay asamiicu alcaliim ka waxgasta maqla waxgastana markaa og wey yacni aanay waxba ku dhibaynin magaca ilaahay baan cuskanayaa oo aan magangelayaa allaha magaciisa la jirkiisa iyo cuskashadiisa aanu jirin wax ku dhibaya qofka cuskaday ee qabsaday wax ku sugan dhul ama yacni dhul wax ku sugan hadduu ji yahay iyo hadduu ins yahay hadduu hadduu yahay iyo wax kala toona walaa fi samaa iyo samada toona yani wax ku dhabeeya aanu jirin wahuwa samiicu yani ka waxgasa maqlo weeye waxay addoommadiisu leeyihiin iyo khalqigiisu ee aan codno cod kaga qarsamaynin darsamaynin weeye alcaliimu ee wax walba og wax hore iyo wax dambe iyo wax iman doonaba og weeye xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa digrigani inuu yahay adkaarta ay muhiimka tahay gelin hore iyo gelin dambaba in ilaahay lagu xuso oo qofku uu qabsado waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa cuskasho magangal ilaahay la magan galo iyo cuskasho ilaahay qalbiga laga cuskado carabkana lagaga dhawaaqa waa xisni iyo dhufays adag oo addoonku shararka iyo aafaadka uu ka galo dhufays ka dhigto fadli iyo nimco ilaahay xaggiisa ka ahaatay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa ilaahay wax kasta waa almulki milkigiisa wuxuu dooniyo wuxuu qadaray mooyaane wax kaloo ka dhacayaay ma jiraan waxaa kaloo ku sugan sugid ilaahay sifatu samci maqal ilaahay inuu leeyahay oo sifatu samci ay u sugantay laakiin samciga makhluuqa ma aha kala maahe waa samci iyo maqal ilaahay cunama arag ilaahay inuu leeyahay araggaasina waa arag isaga u cunamaa ee araggeenna oo kale maaha xadiidka qeybtiisan dambe ee arrintan markaa faaliga ninkan ku dhacay ka hadlaysay ee markaa taabicigaasi sheegay maalintii waxaas ay ku dhaceen inuu cadhooday oo ay lowsiisay waxaynu ka qaadanayaa cadhadu inay tahay aafo qofka iyo caqligiisa kala dhex gasha saas daraaddeed baa ninkii yidhi ii dardaaran ii dardaaran laa taqdab laa taqdab laa taqdab saddex jeer ayuu yihi ha cadhoonin oo ha cadhoonin macnaha asbaabta cadhada keenta iska ilaalinta iska fogeyn karto ilaahayna markuu doono qadarkiisa inuu fuliyo dee wuxuu ka weeciyaa un addoonka wixii waxaa ka difaaci laha unbaa ilaahay dhaafiya deetana wixii baa cidla ka helaa waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa salafuna saalix oo dee saxaabadii iyo markaa dadkii ka dambeeyey sida ay markaa ilaahay ugu kalsoonaayeen ee ay markaa waxa alliya rasuulkiisu ay u sheegeen ay ugu kalsoonaayeen siday markaa ugu dhaqmayeen ayaynu markaa ka garanaynaa innagu xataa haddaynu afka ka nidhaahno dee yaqiintii qalbigeena in badan oo inaga midi waxa weeye macnihiiba garan mayso inkastoo la yidhaahdo dikriga iyo qur-aan salliga iyo qur-aanka iyo waxyaalaha ma macnahooda qofku garanaynin baa laga abaariyaa la yidhaahdo haddana dee waxaan helidoodu waxay ku xidhan tahay ay axaadiisu inoo sheegayso inaad macnihii garanayso macnihii markaad garanayseed haddana ku dhawaaqayso inaad qaafil laahi qof maqan aanad ahaanine qof macnihii markaa dhuuxayo soo xaadirsanayoo si dhaba qalbigii ilaahay ula xidhiisaya baa la doonaya xataa macnahoodii haddaad garanaysa inaad laahi haato iska moogaato la dooni maayo inaad yaqiisanaatabaa la doonayo waxyaalaha faraha badan ee shuruurtaa ayaana ilaahay uu dikrigiisa kaga badbaadinaya waxaa kaloo odhaya radiitu billaahi raban wabilslaami diina wabimxamedin sala اllahu alay slm nabiyan halaaa maraatin saddex jeer ayuu odhanayaa inuu taana saddex jeer odhanayo waxaa markaa warinaya imaamu axmed baa warinaya imaamu nasaa-i ayaa kitaabkiisa camal lyowm walayla kitaab hal mujalado camal lyowm walayla la yidhaahdo ayuu leeyahy ibnu sunni baa isagana camal yom walayla ayuu ku warinaya isna kitaab hal mujalada ayuu leeyahay abu daawuud tirmidi xadiidka sanadkiisuna waa xasan culimada qaarkoodna waa saxiix qaarna xasan ayay markaa ku tilmaameen waxaanu ku yimi ama lafdiga abu daawuud waxa uu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam saxaabiga hortuu laga warinayaa waxa weeye xadiidka thawbaan binu bujud ninka la yidhaahdo ayaa laga warinayaa waxa uu leeyahay waxaan maqlay rasuulka oo leh manqaaladaa asbaxa wayda amsaa markuu waabariiso iyo markuu galabayso radinaa billaahi rabban wabinisaami diin wa maxamed sala allahu alayh wasalam rasuulan ilaa kaana xaqan cala allahi an yurdiya waxaa xaq ilaahay ku ahaaduu isagu iisa saaray inuu raali geliyo lafdiga tirmidiga thowbaan laga warinayaa isna man qaala xiina yumsi radiitu billaahi rabban wabilislaami diinan wa bimuxamedin nebiyan kaana xaqan cala allahi an yurdiyahu waxa ilaahay xaq iskaga dhigay inuu raali geliyo maa min cabdin muslimin lafdiga nasaa-i xiina yusbixu halaada wa xiina yumsi radiitu billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة waxaa xaq ilaahay ku ahaatuu isa saaray inuu raali geliyo addoonkaa macnuhuna waxa weeye radiitu billaahi ilaahay baan ka raali noqday rabban rabbinimo ayaan ilaahay uga raali noqday isaga ayaan keligii caabudaya wehelmale rabbi ka soo hadhay ma jiro qanaaco iyo yaqiin ayaan taa ku qabaayo isaga ayaa keligii mutay wa bilislaami islaamnimadana diinan diin ahaan ayaan markaa uga raali noqday diintu waa wixii lagu dhaqmo ee ilaahay loogu hoggaansamo ayaa la yidhaahdaa islaamnimadana diin ahaan ayaan uga raali noqday diimihii ka horreeyay xilligoodii xaqayaheen waa la nasakhay waana tacriifiyeen dadkii diinta ugu dambaysa en diin ka dambaysaa jirin waxa weeye diinta islaamnimada ina adiina cinda allahi alislaam ayada ayaan diin ahaan raalligahan ku dhaqmayaa wabi bimuxamedin sala allahu alay slm nabiyan nebi maxamedna nebinimo ayaa raalli uga noqday nebigii rusushii ambiyada lagu khatibay inuu yahay ayaan isagana raalli uga noqday waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa digrigani inuu ka mid yahay adkaarta subaxii iyo aroortii galabtiiba ilaahay lagu xusay inuu yahay xaqiiqada digrigana waxa weeye inuu qofku rabbigii u hoggaansamo qalbigiisa iyo jirhkiisa oo dhan maaha hadal un la yska odhanayo adigoon oon fahmin oon u fiirsano islaamnimadu waa hoggaansan ilaahay loo hoggaansamo oo aan laga hormarinin caqli iyo hawo toona ee qofku diintaasi si ay fara isagu hoggaansamo rabbi ahaansha aada raalli aad ka tahayna waa inaad caabuddo keligii oonad cid ku lamaanaynin ood isaga ilaahay keli yeesho ood isaga u noqoto ood alla tala saarato oo aada ka cabsato oo aada rajayso oo nicmooyinkiisa aada ugu mahadnaqdo ayay rabbanimadu keenaysaa rasuulnimada rasuulka karaa noqoshadiisuna waxay keenaysaa inaad aqbasho sunnihiisa sala allahu alay slm wuxuu yidhi iyo wuxuu sameeyey iyo wuxuu markaa sugay intaba inaad raalli ka noqoto oo aada ku dhaqanto iyadoo nafdaadu cidhiiri ku jirin iyadoo si dhabana aada ugu hoggaansamayso digrigaa yare intaa leeg ayaanad markaa ku helaysaa ilaahay inuu raalli geliyo yacnii digriga adkaarta yaree kooban ayaa markaa waxa intaa leeg ayaa lagu helayaa markaa in lagu dadaalo adkaarta oo welibana markaa macnaheedana la fahmo marka la akrinayana macnahooda la dhuuxo ayaa markaa loo baahan yahay waxaa kaloo odhaya yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astakiis aslix lii shani kulah walaa takilnii ilaa nafsii darfata cayn yaa xay allihii noolaayo yaa qayuuma allihii u taagnaa khalqigiisa maamulidiisu biraxmatika naxariistaadana astakiisu qaws iyo gargaar ilaahayo waan ku dalbaya aslix lii shani kulah arrinkayga oo dhan ii hagaaji walaa takilnii ha ii tala saaranin oo ha ii daynin oo ha iiga tegin ilaa nafsii nafdayda tarfata caynin ilbiriqsi ilaahayow nafdayda ha ii daynin oo nafdayda ha ii xil saarin ilaahayow xadiidkan waxaa warinayaa imaam baa warinaya waana tasiix yeelay dahabina waa ku waafaqay imaam nasaa-i baa sunan kubraaga ku warinaya bukhaari baa adab lmufradka ku warinaya adiya almaqdasi ayaa xadiidu lmukhtaara ku warinaya sanadka xadiidkuna waa xasan waxaana laga warinaya anas ibnu maalik waxa uu leeyahay nabigaa faadime wuxuu ku yihi maa yamnacuk maxaa kuu diiday an tasmacii inaad dhegaysta ma usiika bihi waxaan kuu waxaan kuu dardaarmayo inaad dhegaysato an taquula inaad tiraahdo idaa asbaxti waidaa amsayti markaad waa beriisato mar hadda galabaystaba yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astakiif aslix li shani kulahu walaa takilni ilaa nafsii darfata cayn saa inaad tira maxaa kuu diidaya sidaasay markaa riwaayaadku ay wada tilmaamayaan riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan inuu markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu odhan jiray dacwaatu lmakruum lahuma raxmatika arju walaa takilina nafsii darfata cayn waslix lii shani kullahu laa ilaha illaa anta inay dacwaadka qofka makruuga ku rumaysani oo markaa ilaahay ku barya ay tahy yaa xayu waa ilaahay noolaayo nolosha dhammayska tiran ee aan cidnaba u sugnayn ilaahay lahaayo ee aan cadam iyo jirid la-aan aanay ka horraynin dhimasho iyo fana aanay ka dambaynin nuqsaani meelnaba aanay kaga imanaynin yaa qayuumu ilaahay u taagnaa khalqigiisa maamulidiisa nafdiisa u taagnaa khalqigiisa maamulidiisa u taagnaa cidnaba aan u baahnayn loo baahnaayo biraxmatiga naxariistaada ayaan astakiisu ilaahay qows iyo gargaar ilaahay naxariistaada ayaan ayaan ayaan qows iyo gargaar ku doonaya adiga ayaan ku inaad ii naxariisato oo aad adaan gargaarkaa doonaya naxariistaada qows iyo gargaar kaaga doonaya islax lii shani kulla shanigaygii arrintayda oo dhan iyo hagaaji ilaahayo arrimahayga oo dhan arrimahayga adduunyo arrimahayga aakhira mid walba ilaahayow ii hagaaji walaa takilnii ha ii tala saaran ha iiga tegin ha noo kala bixin anigaiyo ilaa nafsii nafdayda darfata cayni ilbirigsi ilaahayow nafdaydaana ilaahayow ha noo kala bixine oo ha ii xil saaranine ilaahayow arrimahayga ii hagaaji ilaahayow arrinkayga ii hagaaji ayay markaa ka dhigantahay xadiidka waxaynu ka qaadanayna nabigeenu sala allahu alayhi wasalam siduu ummadiisa ugu naxariisanayey siduu markaa ubadkiisa yacni khayrka iyo wanaagga ula jeclaa oo ay markaa dee aan gaar ku ahayn imarkaa faadimadu sheegaya ummaddiisuna ay la wadaagto waxaynu xadiidka qaadan inu qofku ka tabar oo yacni xeelad iyo awood inuu leeyahay nafdiisu inaanay markaa waxbuu qabanayn mar walba ilaahay inuu ku tiirsanaado cidda qawsiya gargaar laga doonaa waa ilaahay cid kale oo qawsiya gargaar laga doonaa ma jiro rasuul baan laga doonin iyo nebi maxamed malag ilaahay loo dhoweeye baan laga doonin weli baan laga doonin addoon wanaagsan baan laga doonin mid nool iyo mid dhintay baan laga doonin ilaahay keliya qawsiya gargaar laga doonaa biraxmatika astakiis marka waa qof aan tawxiidka iyo wuxuu aqrinaya fahmin qofka aqisnaya qawsi ule markaa sheekh cabdilqaadir iyo awliyadii dadka wanaagsan tuugaya ee baryaya waxa weeye qof aan tawxiidka iyo adkaarta wuxuu akrinayo aan fahmin weeye ayagaa mudan dadka awliyada dadka wanaagsan in loo duceeyo laakiin cidda la baryo ee wax walba haysa allah weeye cid kaleoo markaa waxhaysa ma jiro ilaahay baa markaa naxariis waasica lahoo ay tahay markaa isaga mar walba in la tuugo loogala bari noqdo xeelad iyo markaa awoodba derisku halkaa inoogu joogo